رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أفلم يطيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها allah subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay kaga hadlay aayaadkan kuwa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaba beeniya kuwa kuwoodii hore ilaahay inuu halaagay subxaanahu watacaala kuwa dambana inay leeyihiin halaagii oo kale waayo dee kufrigu waa kufrigu un weeye allahuna waa allihii uu weeye subxaanahu watacaala ilaahay awood buu u leeyahy subxaanahu inuu baabi'iyo cid kastoo isaga ka hor timaada haddaan ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa aanu ku daynin oona adduunyada kaga hakin ciqaabka aakhirana aanu ku cadaabin alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala afalam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay marin afalam yasiiruu miyaanay marin anba soconin fi lardi arlada miyaanay marin oo hadday arlada mareen fayanduruu ay arkaan ama fayanduruu ay afalam yanduruu miyaanay arag kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim ayaga ka horreeyey saw maxay u mari laayihiin ay ugu cibro qaadan laayihiin kuwa cidhibtoodu maxay noqotay dammara allaahu alle ayaa baabiiyey calayhim ayaga dammara allah alle wuu burburiyey calayhim walilkaafiriina kuwa kaafiriinta ana waxaa u sugnaaday waa kuwa laga soo bilaabo xilliga nebi maxamed iyo wixii ka dambeeyeyba ee amhaaluhaa ciqaabkaa hore qaar la nooca alhaa caa'ida ila alciqaab amhaaluhaa ciqaabkaasoo kale inanba ciqaabkaa hore wax la nooca ayaa u sug ayaa u sugnaaday oo ay leeyihiin muxuu ilaahay u baabiyey subxaanahu watacaala kuwa kaafiriintina ay u helayaan ciqaabkaas oo kale daalika halaagaasi waxa uu ugu sugnaaday amba ugu dhacay biana allaha bisababi ana allaha alle inuu yahay daraaddeed buu kaasi ugu dhacay mawla aladiina kuwii garjaarahooda inuu yahay aamanuu alla kumeeye iyo maxay kale iyo waana alkaafiriin wa biana alkaafiriina kuwa kaafiriinta ah daraaddood waana alkaafiriin wa biana alkaafiriin wa bisababi ana alkaafiriina kuwa kaafiriinta ahi laa mawla gargaara inaanu u sugnaanin daraaddeed ayaa cadaabkaasi ugu sugnaaday wa ana alkaafiriin wa biana alkaafiriina kuwa kaafiriinta a laa mawlaa lahum gargaara inaanu u sugnaanin daraaddeed ayaa cadaabkaasi ugu sugnaaday marka almawlaa waa annaasir waxaan garananaa maalintii uxud waakii lahaa abu sufyaan oo markaa nimanka mushrikiinta ah ra'iiska u ahaa uclu huban uclu huban macnaa hubulow kor noqo kor noqo markaa rasuulku waa kii asxaabta ku yidhi alaa tujiibuuh maxaad ugu jawaab ugu jawaabi weydeen faqaala yaa rasuula allahi wamaa naquul maxaanu nidhaahnaa bay yidhaahdeen aan ugu ku nidhaahnaa qaala quuluu allaahu aclaa waajal ilaahay baa ka sarreeya weyn abusufyaan waa kay lahaa lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annagu cusa ayaanu leenahay idinkuna ma lihidin rasuulku waa igta yidhi alaa tujiibo qaaluu wamaa naquulu yaa rasuula allah qaala quuluu allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum macnaa almawlaa waa annaasir ilaahay baa maaragta subxaana watacaala mawle iyo sayid banua bay idhaahdeen ina allaha alle yudkilu wuxuu geliyaa amba wuxuu gelin doonaa alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey rabbi wuxuu gelin doonaa jannaa wa camiluu falay asaalixaati camalada wanaagsan la sameeyey jannaatin buu alla gelin doonaa jannaadkaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayaan alanhaaru togog ay qulqulayaan togogani waxay ka soo busaacayaan bab ku dhex taalla maaragtay jannada ee rasuulka ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waaladiina kuwa kafarow gaaloobay ee kufriyeyna yatamatacuun way iska raaxaystaan baa ilaahay yidhi subxaana waya'kuluun waxbay cunaan way daaqaan kamaa taakulu siday u daaqdo oo kale alancaamu xooluhu sidaa xooluhu dhergayaanunba u dhergaan waannaaru naar maswan hooy lahum u ah taasaa hooy iyo guriba waa degel u ah waka'ayin in badanoo badan waka'ayin badanaayo badana min qarya qolo badana amba magaala badana qaryadaasoo hiya ayagu ashaddu ka daran kuwan ashaddu ka daran quwa xagga awoodda min qaryatika magaaladaada maka allatii qaryadan akrajadka ku saartay wa ka'ayin cibaaradu waa waxay keenaysaa tagsiir oo khabariya badanaayo badanaa min qarya qolo badana qolada waxaa loo qaryana waxaa loo jeedaa dadka degan magaalada waayo lafulqarya waxaa lagu isticmaalaa mararka qaarkood qur-aanku u isticmaalay dadka meesha la degan yahay sida magaalo oo kale waxaa kaloo qur-aanku isticmaalaa ma og tahay dadka degan xaalliga iyo maxalka labadaba hiya iyadu ashaddu ka daran quwa xagga awoodda min qaryatika magaaladaadan allatii qaryadan akhrajadka ku saartay adiga nebi muxamedo qaryadaasi badana qaryadaasu ahlaknaahum aanu halaagnay oo falaa naasira gargaare lahum ayaga aanu u sugnaanin alla badan marka ilaahay ciqaabkiisu ku absaday wax alla wax awooda iyo ciduu hiilisaba weyday afaman qof kaana ahaaday calaa bayina xujo korteed daliil kortii calaa basiiro calaa bayina cilmi korkii ku sugnaaday amba daliil korkii ku sugnaaday bayinadaasoo min rabbi xagga rabbigii ka timi albayina asalka lafdigan waxaa la yidhaahdaa maa tabayana bihi alxaqu waxaa xaqu ku cadaado ayaa la yidhaahdaa sanaska oo kale calaa bayina daliil korkii ku sugan calaa xuja aw calaa basiira wayaqiin min rabbi xagga rabbigii qofka ka yimi ee ku sugan xujo cad kaman mid miyuu la mid yahay kaman mid miyuu la mid yahay siyina loo qurxiyey lahu isaga loo qurxiyey suu'u camalihi camalkiisa xun suu'u camalihi camalkiisa xun loo qurxiyey oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawooyinkoodana iska raacay labadaa qof miyay siman yihin abadan ma siman masalu ljanna jannada tilmaanteedu amba sifadeedu allatii jannadaasoo wacida loo ballan qaaday almuttaquun kuwa mutaqiinta ah loo ballan qaaday ee khabarkoodu aynu qadarayno fimaa yutla calayh waxa uu ku sugan yahay kan laydinku akrii doono masalu ljanna jannada sifadeedu amba tilmaanteedu allatii jannada wucida loo ballan qaaday almuttaquun kuwa allahooda ka baqa subxaanahu watacaala ee kayka wakayka sidan iyo sidaas iyo sidaasay allah muxu uhi subxaana watacaala fiihaa waxaa ku sugan jannada dhexdeeda anhaar togog baa ku sugan togogaasoo wadiyo min maa biyo ah biyahaasoo hayri aasin kuwa doorsoomay qaybkood ah hayri aasinin aan doorsoomin oo aan adjoogin waa biyo nadiifa wey fi ljannati baxru اllamani wa baxru اlmaa wa baxru اlcasali wa baxru اlkhamri uma tatashaqaqu اlanhaaru minha bacdu dadweynaha dadweyn baa dhex maraysa marka wadiyadani waxay ka soo faliirmayaan uun falaha rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa anhaarun baa ku sugan min laban caana ah caanahaasoo lam yatagayar aanu isbedelin dacmuhu dhadhankiisu qadankoodu aanay isbedelin se xogaba lagama lisin mulki wax laga lisa ma garanayna inagu caanahaasa yahay wa anhaar togog baa ku sugan min khamrin ah osan adduunyada magaca uun la wadaaga ee daat ahaan iyo sifa ahaan alla waxay wadaagaan aanay jirin khamrigaasoo laddah u macaan badan lishaaribiina kuwa cabbaya aada ugu macaan wa anhaar togog baa ku sugan min casal malab ah malabkaasoo musafan la nadiifiyey la safeeyey waxalla wax siqa iyo wuxuu wataa min nacli musafa la safeeyey walahum waxay leeyihiin muttaqiinku fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin min kulli samaraat midha dhammaantood nintani waa sila faa'ida walahum waxay ku leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda min kulli samaraat ay kullu samaraat midha dhammaantood wa makfira dembi dhaafis bay ku leeyihin dembi la-aanay ku galaan meesha min rabbihim xagga rabbigood ka dhacday oo xagga rabbi uga timi haddaba dadka nicmada ku jira dadka nicmada intaa leeg haystaa haaulaai aladiina dakarnaa mansilatahum min aljanna dadka nicmadaa haystaa hee kaman marka kamankanaa kamankanaa khabarun limubtada'in maxduud dadka nicmadaa ku jira kaman mid miyay la mid yihiin huwa isagu khaalid kii ku waari ah fi naari naarta dhexdeeda ku waari doono wasuquu sunnada ismiyada lagu xiray wasuquu waxaa la waraabiyey maaa biyo ayaa la waraabiyey biyahaasoo xamiimaa kulul faqad baca wuxuu tartaray biyihii kululaa faacilka ayaga u noqonaya faqad saca wuxuu googooyey amcaa'ahum riidmaha ayuu jarjaray amba midhicirada ayuu googooyey amcaahum waa jamcu mican midhicirka ayuu jarjaray wax alla wadi caloosha ku socday min alamcaai walaxshaa ciyaada biاllahi tacaala lidalik wa minhu waxaa ka mida ah dadkii munaafiqiintan wey wa minhum waxaa ka mida ah qaar munaafiqiina man duul baa ka mida ah yastamicu dhegaysta ilayka adiga ku dhegaysta xataa idaa kharajuu markay ka baxaan min cindika agtaada markay ka baxaanna qaaluu yidhaahda liladiina kuwa ku yidhaahda uutuu la siiyey alcilma kuwii cilmiga la siiyey ku yidhaahda maadaa maxay buu qaala yidhi aanifaa goortii dhowey aanifaa war markii dhowaysan muxuu lahaa macnaa nimankani waxaanay la imanin wax la yidhaahdo yani rasuulku waxaan uu sheegayaba may dhegaysan jirin way fadhiyaan hadhowta markay baxaan bu awalka muxuu lahaa markii dhaway hadlayay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye dabaca allaahu alle uu xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda rabbi uu xidhay oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawooyinkooda raacay waxay naftoodasaalaasa macnaha nimankan laba siyaabood ba ilaahay uu ku siseeyey waa mare ma laha fahm wanaagsan oo dabaca allahu calaa quluubihim marka la leeyahay manaa falaa fahma صaxiix fahm wanaagsan ma laha marka ilaahay leeyahay subxaana watacaala maada qaala aanifa markaana qasdigooda xun oo qasdi صaxiixa iyo ujeedo wanaagsan meesha lama iman waaladiina kuwa htadow hanuunay zaadahum ayagana ilaahay wuxuu u siyaadiyey zaadahum alla wuxuu u siyaadiyey hudaa hanuun wa aataahum alla wuxuu siiyey taqwaahum alla ka cabsigooda ayuu siiye taqwaahum taqwadooda ayuu ilaahay siiye subxaanahu watacaala u waafajiyey wahal yanduruun miyay sugayaan dadku ay maa yanduruuna sugi maayaan wax kale ila asaaca saacaddu inay ku dhacda mooyaane shabadan an taatiyahum inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan an taatiyahum inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan dhowata sin lama filaana ay ugu timaado dhowata sin lama filaana qando ku soo booda ah. waqad jaa'a wuu yimi jamcu sharab ashraaduhaa calaamadaheediba calaamadihii ka soo horreeyey oo yimaadeen rasuulkaaba ka mid ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asmaadiisana waxaa ka mida ah alxaashar alxaashar alladii yuxsharu calaa caqibayhi nnaas mar haddii lagu yidhi waxaa dhacayaba qiyaamihi caaqib ayaa rasuulka asmaadiisa ka mida inaan nebi daba socdaaba aanu jirin marka waxo dhan isla soo xidhna baad garanaysaa intayna calaamado kalaba ujeedin waqad jaaa wuu yimaad ra'duhaa calaamadaheed faannaa lahum xaggii uga imanaya ay ayna lahum faannaa lahum siday iyaga ugu ahaan doonta idaa jaa'at markay u timaado saacaduhum ayaga dikraahum wansamidu xaggay uga imanaysaa faannaa uga ahaan doontaa idaa jaa'at markay u timaado saacaduhum dadkan dikraahum waansamidoodu xaggay uga imanaysaa faannaa lahu dikraadii oo kale wey xagguu qofku ka waansamaya faclam ogow nebi muxammadow amarkani wuxuu keenayaa wujuub faclam ogow ogsoonow annahu ana alamra washani arrinkuba inuu yahay wax kaleba aanu ahayn laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane caqiidadii baa lagu raysiyey markaad sidaa ogaato wastakfir alla weydiiso dmbidhaa wastakfir alla weydiiso lidembika dembigaaga dhaafid u weydiiso wastakfir dhaafid weydiiso alle lidembika oo weydii ee dembigaaga alla dhaafo walilmu'miniin kuwa mu'miniinta ee raggaana ugu dhaafo iyo walmu'minaat ugu dhaafo yani qofku laabudda qabla alcamali min cilmi shayga qofku intaanu samayn waa cilmi jiro imaam bukhaari raximah llahu tacaala fii saxiixihii wuxuu baabaysanayay markuu aayaddan soo deliishaday baabu lcilmi qabla alqawli waalcamali qawlka iyo camalka waa in cilmu ka horey idan laa ilaaha ila allah kelmadani macnahay ay xambaarsan tahayba iyo nawaafiddeeda iyo waxay lagaa doonayaba mar haddaaad garanaynin de waxaad noqonaysaa qofku u darro xoog leh khatar ugu jiro marka cilmi laa budda min cilmi laa budda an taclam maa yatacallaqu billahi subxaana watacaala min asmaa'ihi wa sifaatihi iyo xuquuqdu alla leeyahay waa qofka u garto faclam anahu laa ilaaha ila allah wastabfir kadib baa layidhi maaragta ilahay dambi subxana wa tacaala wallahu alla yaclamu waa ogsoon yahay mutaqallabakum dhaqdhaqaaqayni mutaqallabakum dhaqdhaqaaqayna ilaahay u ogsoonaya safsocodkiina iyo shaqadii intaba iyo wa maswaakum hoygiinaba labadaba alla waa ogsoonaya subxaana wa tacaala fi dunya oo mutaqallaku waa fi dunya wa maswaakumna waa fi laakhira wayaquulu waxay yidhaahdaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye waa kuwa muuminiinta ah waxay jeclaan jireen raba intaan jihaadka la farad yeelin in ilaahay jihaadka ku farad yeelo laakiin markii jihaad la farad yeelay ee la ogaaday nafsi iyo maalkuba inay ku baxayaan waxay yimid dee batay falamaa kutiba calayhim alqitaalu idaa fariiqu minhum yakshawna annaasa bikhasyati illaah aw ashadda khashya ragu wax walba way yeesheen waayo rag baa yidhi lahum baad kaadiisi baalka ayaa dhibaatadiisa iska leh ma arkaysaa la jecel yahay rag laga jari la'yahay ayaa kabaha ka tegi doona allah wuxuuhi subxaana wa tacaala wayaquulu aladiina kuwu waxay yidhaahdaan aamanuu alla rumeeyey waxay leeyihiin lowlaa nuzilat ay hallaa nuzilat maxaa loo soo dejin waaye suura suurad maxaa loo soo dejin waaye suuradda ilaahay subxaana watacaala nagu amro inaanu jihaadno maxaa loo soo dejin waaye waidaa unsilat haddii la soo dejiyo suura suurad haddii la soo dejiyo suuraddaasoo muxkama la sugay oo wadukira lagu sheego fiihaa suuradda dhexdeeda lagu sheego alqitaalu dagaal ficilin jihaada la yidhaahdo iyo weerar labadaba ugalaayo ra'ayta waad arki ra'ayta waad arki alladiina kuwii baad arki fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marado cudur waa nifaaq cudurada qalbiga ku dhaca nifaaqa ka mid a marad uu ku sugan yahay munaafiqubaad ayaad arki doonta yanduruuna ilayk ayagoo adiga ku soo eegaya yanduruuna ilayk iyagoo ku soo eegaya baad arki doontaa nadara almagshiye ay ka nadari almagshiye ka la saaray eegidiisa oo kale caleyhi korkiisa la saaray min almowt mowtka xaggiisa geeridu ku soo dhowaatay sidoo qof mowtka sakaraadka hayo oo kale ay kuu soo eegi doonaan wayna caddaynayaan kawr iyo fulaynimadu ma arag yanduruuna ilayk way ku soo eegi doonaan nadara almagshiyi calayhi sida ka la saaray amba lagu daday min almowti geerida lagu daday siduu wax u eego oo kale ayay kuu soo eegi doonaan ay min fasacihim wa rucbihim wa jubnihim min liqaa'i alcaduwi asalkaba sifaadka munaafiqiinta waxa ka mida ah furiimad oo kuntaro weyn ma ogtay haddaad wadaad xishood badan noqoto macnaha kan ujeednaa haddaad noqoto jabaan maha sidraa samayn tahay aljabaan fii luqati alcarab waa fulay ma ogtahay oo kuntaro weeye haddaad fulaha noqoto yaxsabuuna kula sayxatin calayhim qayladii wale soo dhacdaba korkooday moolayaan baa ilaahay yidhi waa min sifaat lmunaafiqiin khabiir oo adagu qofka mu'minka xadarkiisa ha qaato laakiin wuxuu ogsoon yahay ilaahay wuxuu u qoray inaanay marnaba aanay sheegaynin allah wuxu uhi subxaanahu qaar baaban geerida laga karin fa awlaa lahum waxa u habboon baa ilaah fa awlaa waxa u awlaysan oo u wanaagsan lahum ayaga daaca daaca ayaa u habboon ayaa u hogaansamid taasaa u wanaagsanayd awlaa bihim an yasmacuu daacatun baa wanaagsanaa iyo wa qowlun hadal macruufun wanaagsan amba fa awlaa halaag baa lahum ayaga u sugnaaday sidaale daacatun daacad iyo wa qowlun hadal qowlkaasoo macruufun wanaagsan ayaa awlaa lahum kaasaa u wanaagsanaayo u haboona allah wuxu uhi subxaanah wa faidaa cazama markuu sugmo go'o alamru arinku markuu go'o taagto runta dee ma ogtahay faidaa cazama alamru ey jadda alxaal waxadara alqitaal markay taagan tahay dee ma ogtahay runta faidaa cazama markuu go'o sugmo alamru arinku rag ishayo falow sadaqu allah alle hadday ugu rusheegi lahaayeen waxay sheegi jireen ayakhlasu lahu niya falow sadaqu allah alla hadday u dhabayn lahaayeen waxay sheegayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa asidqu ismiga kaanada qadar lakaana asidqu xushaygaasi wuxuu u ahaan lahaa khayraa kii u khayr badan lahum ayaga u khayr badan eh, fahal casaytum ma mudantihi in tawallaytum fahal casaytum ma mudantihi in tawallaytum haddaad jeedsataan oo jihaadka ka carartaan an tufsiduu inaad fasahaadisaan fi lardi arlada aad fasahaadisaan oo wa tuqadicuu aada googoysaan arxaamakum qaraabadiinnana aada kartaan marka macnahani waa nahyun can ilifsaadi fi lardi weeye iyo arxaamka oo la jaro bimacnaa ha jarina weeye ama fahal casaytum ma mudantihin in tawallaytum haddaad arrintaba qabataan mas-uuliyiin baaduna in tawallaytum haddaad arrintaba qabataan oo aad dadka qaar dad dadka kuwa maamula aada noqotaan an tufsiduu inaad fasahaadisaan fi lardi oo madaxnimadiinaba la eego oo wa tuqabicuu aad tartartaan arxaamakum qaraabadiina inaad keltaan ulaa'ika kuwaasi buka aladiina kuwa weeye lacanahum allah ilaahay uu nacdalay fa asamahum wuu dhega jiray alla subxaanahu watacaala wa acmaa wuu baabiiyey amba wuu tiray absaarahum aragyadoodaba wuu tiray ilaahay aakii subxana taala afalaa yatadabbaruuna miyaanay eegeegin aad miyaanay u hubsanin aanay u dhugan alqur'aana qur'aanka miyaanay aada u tadabburin tadabbur aanay ku samayn waxaa daliil waxay u tahay qur'aanku inaanu lahayn waxay yidhaahdaan baatil afalaa yatadabbaruun miyaanay dhinac walba kaga imanin alqur'aana qur'aanka miyaanay eegin fal eh am calaa quluubin bal mabay eegine acalaa quluubin qalbiya korkood ma waxaa ku sugan am calaa quluubin bal acalaa quluubin qalbiya korkood ma waxaa ku sugan amba quluub korkeeda ma waxaa ku sugan aqfaaluhaa qufulladeedii sam waa qalbi xidhanba alaqfaalu waa jamcu quflin waa shaygan wax lagu xidho waa sidii qalbiga laftiisiba xidhan yahay am calaa quluubin ale calaa quluubin qalbiye korkood ma waxa ku sugan akfaaluhaa qufulladeedii sidii ay leedahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala in aladiina kuwa irtaduu noqday calaa adbaarihim dabadooda ka noqday calaa adbaarihim xaggooda dambe ku noqday min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed noqday lahum ayaga uu cadaaday alhudaa hanuunku e ashaydaanu shaydaan baa sawala u qurxiyey lahum sawala u qurxiyey lahum ayaga macnaa wuxuu u qurxiyey camalkoodan xun wa amlaa waanu iibidiilo geliyey lahum ayaga amaali amaal amaani wax la yidhaahdo ayuu ku daray marka quluubteeduna way xidhan tahay laa yakhlusu ilaaha shayun min macaaniin dalika ay xidhnaanta quluubtooda ay xidhan tahay iyo duubsiga shaydaanku uu duubsaday biannahum bisababi annahum inay yihiin daraaddood inay yidhaahdeen daraaddeed buu ugu sugnaaday biannahum bisababi annahum qaaluu inay yidhaahdeen daraaddeed ayuu ugu sugnaaday ay bisababi qawlihim saas odhanaysa bisababi qawlihim hadalkooda daraaddii buu ugu sugnaaday cadaabkaasi liladiina kuwii ay ku yidhaahdeen karihuu waa kufaartii caddaystay karihuu karaahy liladiina kuwii ay ku yidhaahdeen karihuu karaahiyaystay maa kii karaahiyaystay nazla allaahu alla uu soo dejiyey sanudiicukum waxaanu idinku adeeci doonaa fii bacdi alamri arrimaha qaarkood ka hore waa munaafiq gaalnimo caloosha abuu qabaa qalbiga ayaa madow shan kalena waa nin gaalnimadiisi iska caddaysay marka gaalkaa wuxuu ku yidhaahdeen waxaanu idinku adooci doonaa arrimaha qaarkood marka kufri bay keentay irtidaad buu ilaahay ka cabiray faaraqu liimaana warajacuu ila alkufri iyagoo xaqiiqada haya shaydaan baa khiyaameeyey baa ilaahay subxaana watacaala ay maa aaluuhum wanaasaxuuhum cala albaatili wa hada shaanu lmunaafiqiin yudhiruuna khilaafa maa yubdinuun sidaas wey markaa laga hoos saari kar maayo kafarada wallaahu alla yaclamu waa ogsoon yahay israarahum waxay qarsanayaan baa ilaahay ogsoonay subxaana fakayfa yakunu xaaluhum intaa qadar fakayfa yakunu xaaluhum xaalkoodu sidee ayuu noqon doonaa hadda fakayfa yasnacuun maxay samayn doonaan idaa tawafat markay oogsan doonto hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu ay oobsan doontay nafta ka saari doonto yadribuuna xaal ay garaacayso malaa'igtaasina ay oobsan doonto wujuuhahum xagga hore ay ka garaacayso wejiyada iyo wa adbaarahum xagga dambe bal xaalkoodu maxay samayn doonaan marka wax alla ay samayn karayaan ma jirto fakayfa yasnacu maxay samayn doonaan idaa tawafathum markay obsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu yadribuuna xaal ay garaacayso malaa'igtaasi wujuuhahum iyo wa adbaarahum daalika cadaabkani biannahum ittabacuu inay raaceen daraaddeed buu ugu sugnaaday bisababi annahum badasabiya daalika cadaabkaasi biannahum ittabacuu inay raaceen daraaddeed buu ugu sugnaaday maa kii ay raaceen askhad allaaha alla carageliyey wa kufri askhad allaaha alla carageliyey taasay ugu sugnaaday oo wa karihuu ay karaahiyaysteen iyo wa karihuu karaahiyeysigooda daraaddeed buu ugu sugnaaday ridwaana ilaahay raalli ahaanshihiisu ay karaahiyeysteen fa axbada alla wuu baabiiyey acmaalahum camalladoodiina ilaahay wuu baabiiyey subxaana wa tacaala waayo nimanka ah, waxay raaceen wax ilaahay calogeliyey subxaana wa tacaala waa kufri walaa yardaa ilaahay raalli kufriga subxana wa taala am xasiba falaa xasiba ma waxay u malaynayaan aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay maradun cudurku kuwu ku jira ma waxay u malaynayaan an lan yukrij allaahu alla inaanu muujin doonin oo aanu soo saari doonin adgaanahum xiqdigooda xog xiqdi iyo buqdi bay qabaan adgaanahum waa jamcu biqnin waa xiqdi laabtooda bugta inaan soo saarin ba saasa u malaynayan walow nashaau haddaanu doonno nebi maxamedow la araynaaka waanu ku bari lahayd hum ayag oo falaa caraftahum waad garan lahayd bisiimaahum waad ku garan lahayd wallaahi ba haddana alla yidhi latacrifanna waad garan doontaa oo waad garan doontaa hum ayaga maxaad ku garan fii laxni alqawli hadalka dalaqale maxaa laysku imtixaamaya in ilaaha waxna ina faro waxna inaga reebo bilawaamiri wاnnawaahi ilahay waxbuu idin afri doonaa oo idin imtixaamaya alawaamirtiisa u filistaan wuxuu kara idka reebayna saa uga tagtaan sidaas aanu xataa naclama ilaa aanu ka aragno hadda si aanu uga ogaano cilmigani muxuu yahay cilmigan horta waxaad ogsoonaanaysaa oo madhabka ahlu yahay ilaahay subxaanahu watacaala maa kaana wamaa yakun wamaa lam yakun low kaana yakun wixii dhacay iyo wax soo socda iyo waxaan dhicinba hadduu dhici lahaa sida ay noqon lahayd intaba ilaahay noogsoon laakiin cilmigani muxuu yahay cilmigan waxaa la yidhaha culimmadu way yidhaahdaan cilmu duhuur bay yidhahdaan bimacnaa waa cilmi uu ka dhasho amba ku xidhan abaalmarinta iyo ciqaabida ilaahay markuu ogaaday addoonkani wuxuu samayn doono min awal ajal ahaan ilaahay markuu ogaaday addoonkani wuxuu samayn doono ogaalka ilaahay uu ogaaday addoonkani inuu sidaa samayn doono ogaalkaa hore ilaahay ku cadaabi maayo laakiin wuxuu ilaahay cadaabayaa addoonku markuu arrinta la yimaado ficilkii markaad samayso yani insaankana waa shaqi walciyaadu billah uu noqonaya ama camalkaa xolii kufrigaas ugu dambaynaya sabiu yahay camalkuu qofkaasi samayn doono laakiin waxaasuu samayn doonaa ilaahay kuma ciqaabo laakiin wuxuu ku ciqaabaya markuu addoonku arrintii sameeya ahwa cilmi waa cilmiga markaa ku tacaluqaya abaalmarinta iyo ciqaabka ayaa layidhahda waa cilmu yatarattabu calayhi asawaab wاlciqaab xata aan naclama ilaa aanu muujinno amba aan ogaano almujaahidiina kuwa jihaaday ee minkum idinka idin mida iyo wاsaabiriina kuwa sabra wanabluwa waanu caddayn doonaa ilaahay subxaana wa akhbaarakum wararkiinana waanu caddayn doonaa maarkaysa ilaahay saas ule subxaana watacaala marka xataa naclama waa wuquucahu aad mufasiriinta ku arki doontaa culamada qaarkood waxay leeyihiin ibnu cabaas oo kale xataa naclama ay xataa nara ay linaclama ay linara saasaa usoo ku fasara allah wuxu uhi subxaana watacaala in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasadduu ka jeediyey dadka amba ka jeestay can sabiili illaah washaafuu dhinac maray alrasuula rasuulka ashiqu waa dhinac washaaquu dhinac maray alrasuula min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed jahli kumay lumin min bacdi maa tabayana lahum alhudaa anunku intuu u cadaaday dabadeed hee lan yaduru allaha ilaahay kuma dhigi doonaan shaya nakira fii siyaaqi nafyi tacumu lan lan baa ilahay le lan yaduru kuma dhigi doonaan allaha shaya ilaahay waxba uma geysanayaan subxaana watacaala wax alla haysan karaan isagoo iyo diinkiisa allah wuxuu ihi wafa yuxbidu alla wuu baabiin doonaa acmaalahum yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayow adiicu allaha ilaahay aeeca wa adiicu aeeca oo hogaansama arasuula lilahi alcibaada rasuulkuna wuxuu leeyahay aliqtibaau wاlitibaacu wاliimaanu bihi wاlixtiraam walaa tubdiluu ha baabiinina acmaalakum camalladiinana ha iska baabiinina camalka maxaa baabiinaya arridda ridda dib ha u noqonina baa ilahay leehi subxaana wa tacaala in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasaduu ka jeediye dadka iyaguna ka jeesta can sabiili illah ilaahay bariiqiisa uma dabadeed maatuu dhintay gaalnimadii ku baxay walxaal dhintay hum ayagu kufaar walxaalna dhintay hum ay annahum ayagu kufaarun ay yihiin falan yakfir allah alla uma dembi dhaafi doono lahum ilah falan falan yakfir allaahu lahum ilaahay uma dembi dhaafi doono falaa tahinuu ha daciifinaba ilaahay falaa tahinuu ha daciifina watadcuu waa madsuumun fii daakili xukmi nahyi watadcuu walaa tadcuu sidaa dheh walaa tadcuu ha ugu yeedhina ila asalmi heshiis iyo nabadgelyaha almuhaadana waalmusaalama wa wadcu lqitaal xaaladdaa dee awoodda aada leedihiin haye ha ugu yeedhina baa ilahay leeya walaa tadcuu ha ugu yeedhina ila asalmi waalxaal antum idinku alaclown wa antum idinku alaclowna kuwii korrayn badan baa tiina sarray wallaahu macakum ilaahayna wuu idinla jira wallaahu allana macakum wey walan yasirakum ilaahay idinkama nusqaamin doono walan yasirakum rabbi idinkama nusqaamin doono acmaalakum camaladiinana ilaahay ma baabiin doono subxaanahu watacaala marka ilaahay wuxuu faray inaan nimanka heshiis aan loogu yeedhin binisbati ilaa jamiici lmuslimiin wa fii xaali culuwikum calaa caduwikum ama haddayse gaaladu xoog weynaadaan ayse inaga awood bataan binisbati ilaa jamiic lmuslimiin <laughs> sheekh wuxuu ka hadlayaa muslimiinti isu yimid jiray samaha muslimiintan maanta waa musiiba walciyaadu billah waxaad arkaysaa daa'ifa min almuslimiin taqsuu intay gaalada raacaan la duulaya gaaladii muslimiin kalena ku duulaya ayaad arkaysaa <laughs> marka waxay leeyihiin mufasiriintu waxa weeye faama idaa kaana alkufaaru fiihim quwat wakasrat binisbati ila jamiici اlmuslimiin waxay yaqaaneen muslimiintii dee iimaankoodu dhabka ahaa ee isku xidhnaa ee jirjajelaya ahaa dabeetaa uu imaamkuna u arko heshiiska muhaadana mar haddii ay ka tahay shilcdo muslimiintii haddii ninka imaamkii markaa u arko muhaadana iyo mucaahado maslaxa inay ugu jirto muslimiinta waa uu la jeli karaa sida rasuulkuba sameeyey salawaatu llahi wasalaamu calayhi markay mushrikiin eh, reer maka ay ka hortoogsadeen maka eh, ma arkaysaa eh, inuu galo uguna uguna iyagaana ugu yeedhay maaragtay sudxiga rasuulku waa kii toban sannadood heshiiska la galay aayaddani mansuuka ma aha sida saxiixa ah ma aha mansuuka naasikana ma aha oo aayaadkii kore ka horeeyey suurat lbara aynu ku soo maray ma ay nasakin ma arkaysaa allah subxaanahu watacaala siaasuu yiri laakiin muslimiinta maanta waa kiibaa la dilayaa buu odhanaya maxaa adiga kaa daray qof baa la laynaya musiiba inahaa musiiba laa ilaaha ila allah ayna alislaam ayna almuslimuun ilaahay rasuulkiisu uu tilmaamayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee maaragtay haddii mid ayaga ka ay waxay la gaadho maselkuyna siiyey waa ka maali jasadin waaxid xubnahaagas oo haddii imka xubin ka mid ah ka xanuunka caawa seexan maysid cidida aye laakiin iminka waxaama socota ku hilaaciya cedabka maxaa waalay buu kuyidhi maxaa afbaan kaa galay buu kuuri qaarkii inta jooguu ku inama alxayaatu noloshu may ahaanin buu alla yidhi inama alxayaatu noloshu xasri buu alla geliyey noloshu wax kalaba maaha addunyaa adduunye inama alxayaatu noloshu waxay tahay uun halkaynu ka nidhaahno wax kalaba maahee adduunyaa liidataa wax kalaba maahe lacibun waa ciyaar caruureed lacibun ciyaar ciyaar weeye walahwun waa wax lagu mashquul wain tu'minuu haddaadan la rumaysaan watattaquu alla adka ka baqataan yu'tikum wuu idinsiin shardiga day oo ballanqaad yu'tikum wuu idinsiin ujuurakum ajaradiinna ayuu idinsiin walaa yas'alkum idinmana weydiisanaayo walaa yas'alkum idinmana weydiisan amwaalakum xoorihiin ilaahay xooraysiin kuma odhan la mood kuma weydiisanayo in yasal hadduu idin in yas'alkumu hadduu idin weydiisto haa maalkaasi haa maalkiina hadduu idin weydiisto oo fa yuxsikum uu idinku xeel dheereeyo amba idinku barjaro idinku fogeeye wey fa yuxsikum uu idinku xeel dheereeyo amba idinku jaro maaragtay idinku bargooyo tabkhaluu waydun bakayn maalkiina o dhan hadii bixi laydha tabkhaluu waydun bakayn wayufrij wuu muujin adgaanakum shakdigiina iyo axdaarta ku haysataan maalkaaga bix hadii la yidhahdo waad baksaysaa unba sugansaa mo hadaada wax uga haysa maalin baksayin mo darootooku kaa baneen ood caantayna sisaan qarbac aanad hayni ayaad baksayni laakiin marka wax ku qadalan wallahu caafiya haa antum kuwaasow haa antum idin haaulaa'i ya haaulaa qadar haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwaasow tudcawna waa la idiin yeedhaya maxaa laydinku yeedhayaa litunfiquu inaad wax ku bixisaan litunfiquu inaad ku bixisaan maalkiina fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa inaad ku bixisaan alladar ayaa laydinku yeedhaya fa minkum waxaa idinka mid ah manduul baa idinka mid yabkhalu bakayla gacan adag yabkhalu bakaya waman yabkal qofka bakayla ee maalkii ilaahay siiye ceshada fa inamaa yabkalu wuxuu kaga bakaylay uun can nafsi naftiisa ayuunbuu kaga bakaylay fainamaa yabkalu wuxuu kaga bakaylay uun can nafsi wallaahu allana alganiy allaha hodanka a wa antum idinkuna alfuqaraa'u sabool waad faasiqanaad waa baahantihiin wain tatawallow haddaad jeegsataan ood ilaahay u hoggaansami weydaan yastabdil wuxuu idinku doorsan yastabdil wuxuu idinku bedelan qawmaa duul buu idinku bedelan duulkaasoo hayrakum idinka qalkiin waa faris iyabaa ka mid ah salmaan faris iyo raggiisa hayrakum uma laa yakuunu markuu idinku bedesho dabadood ahaan maayaan ma noqon doonaan uma laa yakuunu ahaan maayaan amhaalakum idinka oo kale bismi illaahi araxmaan iraxiim suuratu lfatxi madaniya weeye aayaadkeedu waa sagaal iyo labaatan aayadood wey sida saxiixa ah ee muxaqiqiintu ay qabaan alfatxu halkan waxa weeye sulxu lxudaybiya waayo heshiiskaa rasuulku uu galay salawaatu llaahi wasalaamu calayhi samaradii ka dhalatay amba midhihii ka dhashay waxay noqdeen wax la yaab leh ilaahay baana ogsoonaa subxaanau watacaala xidmadda ku jirtay sidaa daraaddeed baa ilaahay ugu jideeyey rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu heshiiskaa galo garan karaysaan saxaabada qaarkood sida ugu adkaa cad bay ugu adkaa allah wuxu uhi subxaanau watacaala markaasaana ilaahay uu soo dejiyey suuraddan markuu xudaybiya rasuulku ka soo noqday shilqacday ahayd sanadkii lixaade hijrada habeenniday ku degaysa suuraddan naga ku soo maray bisaxiixi sarmadi tafsiira hadihi alaaya sawra iyadoo markiiba kii cumar weydiin jiray rasuulka su-aasha beese uu ka aamusay uu haddana weydiiye uu ka aamusay uu haddana weydiiye uu ka aamusay beese cararay ulahaa saasalaad ummu qur-aan baa laygu soo dejin doonaa amsi rasuulka waa kugu shekiyey markaa rasuulku waa kii sheegay in ilaahay ku soo dejiyey suurad habeennimada safar buu rasuul ku jiray suuraddaasoo rasuulka ilaahay uu ka jecel yahay maa tadlucu shamsu maa tadlucu calayhi shamsu min mashaariqi alardi wa magaaribihaa intaba innaa anaga innaa anagu fataxnaa waxaanu furay laka adiga fatxa baanu kuu furay nasri nasrigaas oo mubiina cad inaa anagu fataxnaa waxaanu ku furay laka adiga fatxa nasri culamada qaar fatxul marka ku sheegayna way jiraan laakiin waa tafsiir laga xoog badan yahi mubiina cad maxaanu kugu furay baa ilahay lii subxaana watacaala liyafira si uu kaaga dhaafo liyafira si uu dhaafo laka adiga u kabi kaaga dhaa liyafira laka allaahu alla si uu kuugu dhaafo maa taqadama wixii tegey ee min dembika dembigaaga ahaa yacni qabla risaala iyo wamaa kii ta'ahara dambe hadday wax dhacda ahayn ilaahayuu kaa dhaafo liyaqfira laka allaahu suu alla kaaga dhaafo maa taqadama wixii tegay oo min dambika ah iyo wamaa ta'afara iyo wixii dambaba suu alla kaaga dhaafo marka waa qabla nubuwa iyo bacda nubuwa culimadu labadaba oo ay ku fasireen ilaahay suu kaaga dhaafo subxaana wa tacaala ayuu kumu iyo maxay kale iyo wayutima waliyutima si ugu taam yeelo nicmatahu nicmadiisa si ugu taam yeelo calayka adiga korkaada waa nicmadii islaamnimo iyo wayahdiyaka waliyahdiyaka si uu kuugu hanuuniyo siraaba dariiq dariiqaaso mustaqiimaa toosa waa nabiyullaahi maxamed yaxtaaju ilayhi ilaa hidaaya maxaad adiguna isu malaynaysaa ma og iyo maxay kale iyo wayansuraka allaahu iyo waliyansuraka inuu kuu hiiliyo allaahu alla inuu kuu hiiliyo nasra hiil hiilkaasoo casiisa inuu ku hiiliyo subxaana watacaala wacalle alladii midka ansala dejiyey assakiina xasillooni iyo deganaansha ku soo dejiyey fii quluubi almu'miniin mu'miniinta quluubtooda ku soo dejiyey arraxma culimmadu ku fasireen alwaqaar bay ku fasireen waa muminka qofka muuminkii markuu ilaaha iyo rasuulkiisa uu maqlo oo uu ajiibo wuxuu hogaansamayaa xukunka ilaaha iyo ka rasuulka quluubtiisu markaa way xasilaysaa khalkhal buu ka baxaya mutageya haadi maa cindahu shay iimaankiisaasu iska haysta yusali wayasuum wayusaki wayacbud allah wuu faranbalan yahay khalkhal ku dhici maayo amaa mid kaleo iimaankiisu yahay daasad waxaad u malaynaysaa dadkani inay waxaan isku shidaan baalahan iyagoo haysa dhegaysanaya mikrofoonna qaar qaadanaya qaar baa halka gashanaya fa ina qalbahu hawa qalbigii baa marin ma og tahay buu la-yahay yabxan dadaaya laakiin wuu anfaqay oo wuxuu u lumay masalan wuxuu ku arooray dhalante saad raabto arka dibkiisa sanna aad ku hagaagto waxa ku hor cararayo waxaa jiiye muujin marka waa minsan yihiin xasiloonidiiba maqan huwa alla ladii allah weeye ansala dejiyey asakiina xasilooni ay dumaniina fii quluubi lmu'miniina ku dejiyey maarkaysa muumka hadduu maalkiisii waayo hadduu dadkiisa waayo hadduu ubadka waayo wuxuu garanayaa ilaahay inuu siiyey ilaahay siiyeyna inuu la noqday ma waalanayo ma khalkalayo laakiin ka kale markuu xoogaa waay hadduu markuu ka dego istabaya soo maaha eh, nacam istabaya dadka qaar ba waxaa isay siridda qofku isila inaysa jinsinimo isxaaq le maaha geesiinimo iyo raganimo midnaba maaha waayo qofkan mas'ala basiiba problem yar oon waxba ahaynba intu ku hor yimi ayuu xamili kari waayo wakasdoomaya bisaba iska taa laakiin qofka muslimka ee muskilo kastoo ku dhacda wuxuu garanayaa in ilahay xagiisaimu una qadaray ka saban hadduu nicmaanaan ilahay ugu sugeeya raxu ku dhici maayo isagoo bilaa ubad iska noolaanaya isagoo bilaa adduun iska noolaanaya maalkiisa iyo baaba-ay buu anzl allahu sakiinatahu fii qulubi fii qalbi fii qulubi lmuminiin baa lagu soo dejiyey liyastaaduu si ay u siyaasadaan iimaana si ay u siyaasadaan u korabsadaan maca iimaanihim iimaankoodi hore aliimaanu wastaad iimaankii wuu kordhaya mar kastoo daacada ilaahay badishayo taqwada habeenkasa soo jeedo cibaadayso soo qur-aanka akrido dikriga ilaah badiso laa shaka inuu iimaankaadu siyaadayo u siyaadayo haddaad xumaan iyo macaasi ku jirto iimaankaadu waxa ku dhacaya naq hoos buu u dhacaya liyastaaduu iimaana si ay iimaanu si seexdeen maca iimaan walilah alla ayaa iskale junuudu samaawaati samada ciidamadeed rabbi baa iskaleeyo walardu arla ciidamada ku sugan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaa yahayna caliimaa ilaaha cilmiga badan weeye xakiimaa waa ilaaha aan kaldanin ilaahay muxuu qulubta ugu soo dejiyey muuminiinta sakiino yubtala siuu alla u geliyo almu'miniina si uu geliyo ragga ah iyo walmu'minaati kuwa haweenka ah jannaatin siuu alla u geliyo tajri ay qulqulaysa min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru togag ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay ka waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda iyo wayukafira waliyukafira siuu alla uga qariyo amba uga dhaafo canhum ayaga xaggooda mu'miniinta sayi'aatihim xumaanihii adduunyada ay ku sameeyeen wa kaana daalika kaasina wuxuu ahaaday ballanqaadkaasi cinda allah ilaahay agtiisa wuxuu ku ahaaday fawsa liibaani cadiimaa weyn amba wa kaana uu ahaaday daalika kaasi kaa'inan xaal u ahaaday cinda allah ilaahay iyo maxay kaluu ilaahay saaw yeelay wayucadiba waliyucadiba si waa cadaabo almunaafiqiin kuwa kufri caloolada qaba ee ragga ah iyo walmunaafiqaat kuwa naaga haween dub haweenka ah filan walmushrikiin kuwa ragga ee ilaahay u sharig yeelaya walmushrikaati kuwa haweenka la midka ah addaaniin kuwaasoo u malanay kuwa u maleeya ah addaaniina kuwaasoo kuwa u maleeya bilaahi alle danna sawi mala xun amba xumaan malaheed danna saw iyo xumaan baleed u maleeya calayhim korkooda ha ahaato daa'irati saw-i xumaan wareegaysa dalaayo wareegsa dushaa kaga dhacdo aducaau calayhim calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw-i xumaan wareegaysaa dusha ha kaga dhacdo waqadiba allahu calayhim allah ha u cadhoodo walacanahum ilaahay ha nacdalo waacadda lahum allah u diyaariyo jahannam ama waqadiba allaahu calayhim ilaahay baa u cadhooday waacadda wuxuu walacanahum wuu nacdalay waacadda wuxuu diyaariyey lahum ayaga jahanama buu u diyaariyey wasaacat ayadaana xumaatay jahanamadaasi masira xagga marjica amba meel loo noqdo walilaahi ilaahay baa iskale junuudu samaawaat samaadka ciidamadooda iyo waalardi arlada ciidamadeedaba rabbi baa iskale wa allaahu alle wuxuu ahaa yahayna casiiza ilaaha aan cidinka adkaanin weeye xakiima marka waa ilaaha subxaanahu watacaala xikmadna u saaxiibkaa weeye ina inaga arsalnaaka ku diray nebi maxamedow shaahida xaalaa tahay baanu ku diray marag wa mubashira xaalaa tahay bishaareeye ayaanu ku diray shaahida xaalaa tahay khalqigoo dhan wa mubashira xaalaa tahay kii bishaaraynaya muuminiinta u bishaaraynayaanu ku diray wa nadiira xaalaa tahay kii digaya kaafiriinta uga digayo cadaab maxaanu kuu diray ama rasuulka maxaanu u diray litu'minuu inaad rumaysaan baanu rasuulka usoo diray bilaahi alle wa rasuulihi rasuulka alle inaad rumaysaan iyo maxaiyo wa tucaziruu aad weynaysaan oo wa tucaziruu aad weynaysaan hu rasuulka ay tucadimuuhu aad sidaa weynaysaan wa tuwasiruuh way ku macno dhowdahay aad ixtiraamtaan wa tuwasiruuha aad ixtiraamtaan min altawqiir wa huwa alixtiraamu waalijdaalu waalicdaam aad ixtiraamtaan oo wa tusabbixu damiirkaa u celi ilaahay oo wa tusabbixu allana aad ka nasahdaan ku alle waxaanu cunsanin bukra gelin hore iyo wa asiila mid dambe damaa'irta kala dub ina aladiina kuwa yubaayicuunaka adiga ballanka kula gelaya nebi muxammadow ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula ballansamaya ee caadilka kula gelaya innamaa yubaayicuuna waxay la ballanayaanuun allaha alla ayuunbay ballanka la gelaya yadullaahi ilaahay gacantiisu yadullaahi alla gacantiisu xaalay ahaatay fowqa aydiihim gacmahooda dushooda ilaahay de waa ka sarreeyaa subxaanahu watacaala maaha gacantooda ayaa gacanta ilaahay ku jirta abadan maaha saas oo kale yadu llaahi ilaahay xaalayade gacantiisa fawqa aydihi gacmahooda korkooda ilaahay yadiisa way sarray subxaana watacaala faman nakasa qofka jabiya ballanka fainamaa yankusu wuxuu u jabiye ku jabiye un ballankii calaa nafsihi naftiisa dusheeda waman awfaa qofka oofiya waman midka caahada uu kula ballamay calayhi calayhu maaragtay ah, maagaba calayhu maagaba allaha alle uu kula ballamay fasayu'tiih alle wuxuu siin doonaa kaa ajiraa buu siin doonaa ajarkaasoo cadiimaa weyn fayaquulu waxay odhan doonaan nebi muxammadow laka adiga waxay kugu odhan doonaan almukhallafuuna kuwii la reebay ee dib u dhacay oo ictidaar beena ayay kaga hadheene oo min alacraabi acraabka ka mid ahaa xudaybiya ayay ka min alacraabi ka mid ahaa waxay odhan doonaa markaad ku noqoto iyagoo ku cudur daaranaya jihaadkii rasuulka dib uga dhaceene shagalatnaa waxaana mashquuliyey amwaalunaa xoolaha iyagii baana mashquuliyey iyo wa ahlunaa reeraha iyagii baana mashquuliyey ayay odhan doonaan ee faistakfir lana annaga ilaahay dembi dhaaf noo weydiin sidaasay odhan doonaan markaa rasuulkum bay taa weydiisteen laa calaa sabiil ictiqaad taqiya ula jeedaan iyo musaanaca ah, inay arrinta ku dhuntahay kugabashuunbaysan u leeyihin yaquuluuna waxay leeyihiin fii carabadooda waxay ka leeyihiin yaquuluuna waxay leeyihin bialsinatihim carabada waxay ku leeyihiin maa waxbay ku leeyihiin amba ay ka leeyihiin laysa aan ku sugnaanin fii quluubihim ad maaha waxaad tidhaahdaa nebiyow faman yamliku yaa hanan doona amba idiin heli doona lakum idinka min allahi alla xaggiisa yaa idinka heli doona amba idinka mulkiyi doona shay a in araada hadduu doono rabbi bikum idinka idinla doono daraa dhib aw amase araada uu doono bikum idinka idinla doono nafca dheef amba ma yaahay ka ayaabal idinka hortoogsan doono bal ma jirto axad heli maysaan idinka hortoogsada amba kaa idin mulkiya e kaana allaahu alla wuxuu ahaa yahayna bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiira ilaaha awgaalka ku ahweey bale waxaanaad sheegaysaa dhab idinka ma aha eh danantum waxaad u malayseen an lan yanqaliba inaanu soo noqon doonin alrasuulu rasuulku inaanu soo noqonaynin ayaad u malayseenoo la baabiin doono oo maaragtay dagaalkaa lagu tari doono taasaad u malayseen iyo wlmu'minuun mu'miniintu inaanay soo noqon doonin ilaa ahlihim ehelkooda inaanay ku soo noqon doonin baad u malayseen abada wasiyiina waxaa la qurxiyey faduyina waa la qurfiyey daalika kaa malahaa xun fii quluubikum qalbiyadiinna ayaa lagu qurfiyey wa danantum waxaad malayseen danna sawi mala xun danna sawi mala xun baad malayseen addanna ay asayi mala xun baad malayseen xumaan maleeyey wa kuntum waxaad ahaateen qawmaa duul buuraa halaagsamay buuraa halaagsamay waman lam yu'min qofka aan rumaynin bilaahi alle waman qofka lam yuumin aan rumaynin bilaahi alle iyo warasuulih fa inaa anagu actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriin kuwa kaafiriinta ah waxaanu u diyaarinay saciira olol olol baanu u diyaarinay baa ilahi subxana watacaala naari kutushaysoo maad maqan naar baad solaysa duulka ilaahay wuxuui subxaana watacaala walilaah ilaahay baa iskale mulku samaawaat samaadka waxa ku sugan lahaanshahooda iyo walarda allada waxa ku sugan yakfiru wuu dhaafaa liman yashaau kuu doono waa liman aamana bihi wayucadibu wuu cadaabaa man yashaau kuu doono wa kaana allah ilaahay wuxuu ahaaday yahayna kafuura ilaaha dembi dhaafista badan weeye raxiima waana allaha raxmada badan sayaquuluuna waxay odhan doonaan nebi muxamedow almukhallaquuna kuwii hadhay la reebay arasiya fii cumrati xudaybiya bay rasuulka ilaahay ka hadheen almukhallafuna waxay odhan doonaa idan balaqtum markaad u kicintintaan amba markaad qabataan idan balaqtum markaad u kicintintaan idaa xilliga in balaqtum aad u kicintintaan amba aad qabataan ilaa makaanima qaniimo inaad soo qaadato ilaa makaanima qaniimooyin markaad u baxdaan waxay maaragtay taakudow si aad u soo qaadataan haa qaniimadaas kuwaas waxay odhan doonaan daruuna naga taga amba nadaaya natabickum aanu idin raacna eh hadda rasuulku markuu soo cumraysanayo cumrat alxudaybiya marka rasuulka iyo asxaabtiisa way ka hadheen laakiin rasuulka iyo asxaabtiisu markay u baxeen khaybar si ay usoo furtaan waxay damceen inay ragii xudaybiye joogay mooyaane cid kale inaanay haniimooyinka khaybar laga heli doono inaanay afka saarin idan dalabtum markaad u kicinsintaan amba aad qabataan ilaa magaanima markaad u maqaadhi taakhuduuh si aad usoo qaadataan haa qaniimadaasi waxay odhan doonaan maquulkii baa kana daruuna naga taga nattabicukum aan israacnayn yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay dooriyaan kalaam allah ilaahay hadalkiisii inay dooriyaan ayay doonayaan ilaahay dee lahaa subxaana watacaala wain rajacaka allahu ilaa daa'ifatin minhum faista'danuuka lilkhuruuji faqul lan takrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa saas laha watacaala allah wuxuu yihi an yubadiluu inay bedelaan kalaam allah waa ilaahay kuwu lahaa hay raacinawy sidaa ku dha nebi maxamedo kul waxaad tidhaahda lan tattabicuuna nama raaci doontaan kadalikum kiinaasi hadalka aanu imika idin nidhi ayuu qaala allaahu allana yidhi min qablu mar hore waxna raaci ma raaci maysaa ilahi wuxuu subxaana watacaala waayo markii hore ayuu ku qancin inay iska fadhiyaan dee markaa fadhigiinu ku tiraalayi inakum radiitum bilqucuudi awala mara faqcudu maca alkhaalifiin la ku hadha baa layidhi haweenka fasayaquuluun waxay odhan doonaan bal eh ilaahay ma odhanne taxsuduunana waad naxaasidaysaan bay odhan doonaan walay kaanuu waxay ahayn laa yafqahuuna kuwa aan fahmin waxbaba ilaa qaliila in yar mooyaane qul waxaad tidhahdaa nebi muxamedow lilmukhallasiina kuwii la reebay waxaad ku tidhaahdaa ee min alacraabi ah reermiyiga ah haray ee gaadgaskaada hlusna satudcawna waxaa laydinku yeedhi doonaa satudcaw waxaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qawmin qolo ayaa laydinku yeedhi doonaa rag qoomkaasoo uli ba'sin dagaal u saaxiiba uli ba'sin dagaal saaxiiba dagaalkaasoo shadiidin aan ha la ydhahdo waa hawaajin waa saqiib waa banu xaniifa waa ahlu faaris mufasiriintu aqwaal fara badan bay ku leeyihiin idinkaas xaasin doona tafasiirka ba kuwa yihiin waa faris iyo rum waa ahlul awsaan inta ilaah subxaana watacaala kuwaasaa laydinku yeedhi doonaa ka dagaal doonaysa kuwaasoo tuqaatiluunahum aada la diriiri doontaan aw amase yuslimuuna islaami doonaan abaasmasa fain tubiicuu haddaad adeecdaan alleh subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa yu'tikum alla wuxuu yu'tikum allah alla wuxuu idinsiin ajraa buu idinsiin doonaa ajarkaasoo xasana wanaagsan wain tatawallow haddaad jeedsataan kamaa tawallaytum sidaad u jeedsateen min qablu horaba caadadiina haddaad la soo noqotaan yucadibkum wuu idin cadaabi cadaaban buu idin cadaabi alima raggaa darana waa laydinku yeeri doonaaye meel adag bay ku jirtaaye diyaargarooba hoy dhowlaha libaaxay ku taal dhumashada jaa allah wuxuu laysa ma aha nin cala alacmaa kuwa indhahalaa korkooda xarajin dembi hadday dagaalgeli waaan walaa cala alcarashi kuwa naafada falilaahi alxamdu korkooda ma aha nin xarajin dembi walaa cala almariid kuwa buka korkooda ma aha nin xarajin dembi waman qofka yudic illah ilaahay adeeca iyo warasuulahu yudsilhu ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaatin buu gelin doonaa tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaar min taxtihaa labaun bay noqonaysaa amba waa dhulka hoose amba waa dhulka hoosteeda waman yatawalla qofka jeegsana yucadabhu alla wuu cadaabi doonaa cadaaban buu cadaabi doonaa